وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثاني والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tihi قال رsuuل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من nadra qofkii sharad ku gala qofkii nadar ku gala an yuطiica allaha inuu allah aطeeco falyuطichu ha aطeeco qofkii nadar ku gala shay طaaco ah nadarkaas ha oofiyo waman nadara qofkii nadar ku gala an yacsiya allaha allah inuu caasiyana falaa yacsihi yuusan caasinin qofkii nadar ku gala inuu khamro cabo nadarkaas yuusan fulinin oo khamradii yuusan cabin rawaahu lbukhaari annadru ilzaamu lcabdi addoonka waa inuu ku ilzaamiyo waa inuu ku waajibiyo nafsahu naftiisa taacata allahi taacada ilaahay waa shay markiisii hore aan waajib ku ahayn bal mustaxab xitaa aan ahayn laakiin isagu isku waajibiyey saas daraaddeed shaygaas uu isku waajibiyey haddii uu daaco yahay fulintiisu waa waajib inuu fuliyaa laga rabaa ka qowlihi tusaalahaan hadduu yidhaahdo lilaahi calaya ilaahay waxaan u nadray ow nadartu ama waxaan u nadray <clears throat> ow nadartu ama waxaan u nadray cidqu raqaba qof addoon ah inaan xoreeyo aw siyaamu kada wa kada ama intaasoo maalmood inaan soomo aw isadaqa bikada wa kada ama intaas inaan sadaqaysto wa imaa bisababin ilzaamu lcabdi nafsahu taacat allah imaa biduuni sabab inay sabab la tahay waa dhici kartaa ayadoo wax sababa aysan jirin inuu yidhaahdo lilaahi calaya nadrun ama nadartu lilaahi cidq raqaba wa imaa bisababin ama inay sabab jirto uu nadro ka an yucalliqa daalika inuu nadarkaas ku xidho calaa quduumi qaa'ibihi qof maqnaa imaanshihiisa qofaa ka maqnaay oo uu in badan sugaayo waa ka soo daahay qofkaas hadduu ii yimaado ilaahay waxaan u nadray inaan intaas sadaqaysto ama intaas inaan soomo qofkii hadduusan u imaanin haddii nadarkii lagama rabo ilan waxbuu ku xihay laakiin qofkii uu nadarka ku xihay imaanshihiisa hadduu yimaado nadarkii waa inuu oofiyo ow buri mariid ama qof ka xanuunsanaa caafimaadiddiisa qofkaas haddii ilaahay ii caafiyo intaasaan sadaqaysanaa haddii qofkii ilaahay u caafiyo waa laga rabaa sadaqadii aw xusuulu maxbuub ama wuxuu jecel yahay helitaankiisa ow zawaalu makruuh ama wuxuu necab yahay inuu ka zuulo famataa tama lahu madluubuhu wixii uu raadinayay markuu u taam noqdo oo uu helo wajaba calayhi alwafaa waxaa waajib ku ah inuu oofiyo wa haada alxadiidu shaamilun litaacaati kulliha xadiiskan wuxuu shamlinaa daacada oo dhan faman nadara طaacatan waajiba qofkii طaaco waajiba nadra wa mustaxabba wajaba calayhi اlwafaau binnadri nadarkaas darteed inuu nadarkuu galay uu oofiyo waajib bay ku tahay wajaba calayhi isaga waxaa ku waajiba alwafaau binnadri nadarka inuu oofiyo walaysa canhu kafaara kafaarana korkiisa ma ahaanin kafaaro lagama rabo nadarkii kafaaro ka bixi maayo ilan wuu oofiyey bal yatacayanu lwafaau inuu oofiyo waajibay ku tahay ee inuu kafaare ka bixiyo lagama rabo kama amarahu nabiyu sala allahu alayh waala wasalam fii hada alxadiid sida nabigu xadiiskan uu ku amray marka nadarka uusan oofinaynin oo kafaarada laga rabo waa goorma gadaal buu wax ka sheegi doonaa wa kamaa ahna allahu cala almuufiina binadrihim sida ilaahay kuwa nadarkooda oofiya u ammaanay fii qowlihi yuufuuna binnadri nadarkay oofiyaan sharad haddii ay galaan wa oofiyaan maca anna caqda ma maca anna caqda annadri makruuh sidaas ayadoo ay tahay qofku haddana nadar inuu galo waa makruuh inuu oofiyana waajib waayo haddii daaca uu yahay laakiin asalkiisa waa makruuh kamaa nahaa sala allahu calayhi waala ali wasalam can inadri sida nabigu nadarka u reebay makruuh inuu yahay yahayna xaggee laga fahmay haddii nabigaa reebay nabigu sala allahu alay wasalam in nadar la galo waa reebay wa qaala wuxuu yidhi innahu laa yaatii bikhayr nadarku khayr aan kuu soo socon kuuma keeno caafimaad ilaahay uusan kuu qorin nadarkan kuu keeni maayo wainamaa yustakhraju min wainamaa yustakhraju bihi min albakhiil nadarka qofka bakhiilka ah ayaa wax looga qaadaa hadalkaas oo macnihiisu uu yahay markii hore qofka inta nadarka uusan gelin waxaan u qadarnay nadar kuu keeni maayo caafimaad aan kuu qadarnayna kuu keeni maayo qof kaa maqnaa oo inuu ku yimaado aan loo qadarinna nadarka ku imaan maayo laakiin qof haddii uusan nadar gelin aan wax bixiyeen ayaa nadar intuu galo wuxuu leeyahay haddii ilaahay uu caafimaad siiyo intaasaan bixina oo xoolaa caafimaadkuna ugu qadarnaa caafimaadkii caafimaadkiibaa imaanaa wuxuu bixinaa markaas laakiin haddii nadarkan uusan geli lahayn waa qof bakiilo inuu wax bixiyo ma rabo caafimaadkiina qadarta ilaahay markii horeba looxulmaxfuudku uu qornaa ilaahay baa u qadaray caafimaadkii waa yimid saas daraaddeed wuxuu leeyahy nadarkii waa inaan oofiyo waxbuu bixinaa hadalkan marka macnihiisu wuxuu yahay qof bakiila oo aan wax bixiyeen ayuu nadarku wax ka soo qaadaa waxa uu helaana markii hore waa u qadarnaayeen wa amaa nadru lmacsiya macsiyada nadarkeeda fayatacayanu cala alcabdi addoonka waxaa waajib ku a ah an yatruka macsiyat allah macsiyada ilahay inuu ka tago ilahay inuu caasiyo wa inuu iska daayo walow nadaraa xataa hadduu nadro wa baqiyatu aqsaami nadri nadarka qeybihiisa waxaa soo haray ka nadri lmacsiya wa nadri lmubaax nadarka mubaaxa ah nadarka mubaaxa maxaa waaye ilaahay baan waxaan u nadray inaan gurigan galo ilaahay waxaan u nadray inaan shay soo iibsado iyo wax lamid a shay iska mubaax ah waa nadri iska mubaaxa iyo wa lajaaj nadarka madax adayga ku saabsan marka lajaaj wuxuu yahay qof baa wuxuu rabaa shay inuu iska manciyo si caadiyana isagama mancin karo marka nadaru gelaa oo wuxuu leeyahay lilaahi calaya nadru siyaamin in kallamtu fulaan hebel inuu la hadlo ma rabo hadalkiisa inuu iska xiruu rabaa ilaahay nadar aan waxaan uga galay inaan soomo haddiiba hebel aan la hadlo nadrulajaaj aa la yidhaahdaa waa nadarka ku saabsan shay qofku inuu iska reebo iyo walqadab iyo nadalka carada ku yimaada waa isleeyihiin labadooda xukmuhaa xukmu lyamiini fi lxinhi xukunkeedu waa xukunka dhaarta xagga xinhiga qofku haddii uu dhaarto wixii uu ka dhaartana uusan fulinin waxaan soo marnay in kafaaro laga rabo kafaaradaas oo saddex shayba khiyaar uu leeyahay saddexdaas mid ka a ah hadduu waayana mid afraad uu u dhaadhacaa idcaamu casharati masaakiin aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba mid ka mida haddii uu waayo saddexdaasna siyaamu halaatat ayaam buu dhaadhacaa nadarka noocaanahna qofka haddii uusan fulinin waa inuu kafaaradaas la yimaado ibcaamu casharati masaakiin aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaam fiiha kafaaratu yamiin kafaaratu yamiin baa ku jiruu yihi nadru macsiyaha iyo mubaaxa iyo nadru lajaaja waxaasoo dhan qofka hadduusan fulinin waxaa ku jira uu yidhi waxaa laga rabaa kafaaratu yamiin laakiin nadrulmacsiya xadiidka hadda waxaan soo marnay nabigu sala allahu alayh waala wasalam inuu yidhi waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi qofkii nadar ku gala ilaah inuu caasiyay uusan caasinin xanaabiladu waxay leeyihiin qofka hadduu nadar ku galo ilaahay inuu caasiyo caasi maayo laakiin waa inuu kafaaratu yemiin la yimaado sida meeshan ku qoran laakiin jumhuur jumhuurulculamaa waxay qabaan nadru lmacsiya qofka inuu fuliyo laga lagama rabo walaa kafaarata caleyh kafaarana lagama rabo liannahu man caqada aslan markiisii horeba nadarkaani ma guntamin ilan macsi buu ahaa saas daraaddeed culimmada agarkoodu waxay qabaan nadru lmacsiya laa kafaarata fiihi limushaarakatiha fi lmacnaa maxaa yeele xagga macnaha waxay la wadaagtaa lilyamiini dhaarta wallahu aclam alxadiidu athaaliث walkhamsuun can caliyin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu اllah salى اllahu alayh wala alih wasalam nabigu wuxuu yihi almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum almuslimuuna muslimiinta tatakaafa'u dimaa'uhum dhiigagoodu waa isu dhigmaan hadalkan macnihiisu wuxuu yahay dimaau lmuslimiina mutakaafia dadka muslimiinta dhiigoodu waa dhiig isu dhigma wayascaa bidimmatihim ammaankoodana waxaa ku shaqaynaa adnaahum midka ugu liita shaksi gaalada ka mid ah haddii qofka muslimiinta ka mid ah kan ugu liitaba ha ahaatee ammaan uu siiyo ammaankaas waa socona hadalka macnihiisu waa saas hadduu ammaan bixiyo qof dumar ah ha ahaato cunug yar ha ahaado qof kale ha ahaado nin weyn ha ahaado qof kale ha ahaado ammaan hadduu bixiyo oo qofkaas uu ammaan siiyo ammaankiisu waa socona wayaruddu calayhim aqsaahum wayaruddu calayhim dadka muslimiinta ah ammaankooda waa uu fulin aqsaahum midka ugu shisheeya midka ugu shisheeyana waa inuu fuliyo ammaankaas adna almuslimiin uu bixiyey macno kalena wuu leeyahay wayaruddu calayhim aqsaam wuxuu yahay dadka muslimiinta ninka ugu shisheeya wixii qaniimo ah oo uu helo kuwa meesha ugu sokayda joogo inuu wax uga keeno waana noo imaan doontaa sharxa qayb ka midu ku keeni doonaa wahum yaddun calaa man siwaahum wixii ayaga ka soo harana hal gacan bay u yihiin macnaheedu wuxuu yahay dadka gaalada ahna waa inay u midoobaan hal gacan oo kale waa inay u noqdaan alaa laa yuqtalu muslimun bikaafir qof muslima qof gaala loo dili maayo walaa duu cahdin fii cahdihi nin gaal ah oo muslimiintu heshiis ay la galeenna in la dilo lama ogola oo cahdigiisii ku jira intaba cahdigiisi cahdigiisuu ku jiro rawaahu abu daawuud waannasaa-i wa rawaahu ibnu maaja can ibni cabbaas haddana cali aan soo marnay ibnu cabaasna ibnu maaja baa ka wariyay marka ibnu cabaasna waa laga wariyey calina waa laga wariyey hada alxadiidu xadiiskan ka tafsiili liqowlihi tacaala wuxuu tafsiil u yahay kala dhigdhigid qowlka ilaahi uu yihi inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu wax kale isuma ahane walaalay isu yihiin hadalkan macnihiisu ma aha muslimiinta ama mu'miniinta keliyaha walaalo ah maya saas lagama wado inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta keliyaha walaala lagama wado ee waxaa loola jeedaa mu'miniintu col isuma aha wax kalena isuma ahane walaalay isu yihiin ee la anfin maayo dadka gaalada inay walaalo noqon karaan nafigeedu kuma jiro almu'minuuna maxsuuruuna fi lukhuwa laa cadaawata baynahum macnuhu waa saas cadaawad kama dhexaydo iyo wa qowlihi sala allahu alay slam hadalkii nebigu yihi wakunuu cibaad allah ya cibaad allah addoommada ilaahay oo ikhwaana walaala noqda facala almu'miniin an yakuunuu mutaxaabiin waxaa waajib ku ah inay ahaadaan dad isjecel mutasaafiin oo saafi isu ah hayra mutabaaqidiin oo aan isu carays aan isu caraysnayn walaa mutacaadiin colna aan ahayn yascawna jamiican limasaalixihim alkuliya dhammaantood waa inay ka shaqeeyaan danahooda guud allatii biha qiwaamu diinihim wa dunyaahum danahaasoo diinkooda iyo adduunyadooda istaagitaankeeda uu ku jiro inuu diinkoodana u istaago adduunyadoodana u istaagto laa yatakabbaru shariifun calaa wadiic nin shariif ah nin liita iska kibri ma karo ma iska weynaysii karo walaa yactaqiru axadu minhum axad mid ayaga ka midana mid kale ma liidi karo fa dimaa'uhum tatakaafa dhigagoodu waa isu dhigmaan fa innahu laa yushtaradu fi lqisaasi ila almukaafa'atu fi ddiin qisaaska loo shardi maayo ila almukaafa'a fi ddiin labadooda qof oo la ysaga qisaas ah inay diin ahaan isu dhigmaan bisaa la fiirinaa iyo xorriyadda labadaas shayaa laga fiirinaa inay diin ahaan isu waxaa loola jeedaa inay muslin iyo muslim yihiin laakiin muslim gaal haday noqdaan laysu dili maayo ama muslin haduu muslim kala dilo ayan kaana oo uu si kas ahna u dilo waa loo dila waa loo qisaasaa falaa yuqtalu lmuslimu muslimka bilkaafir gaal loo dili maayo nin muslim nin gal hadduu dilo loo dili maayo kamaa fii hada alxadiis sida xadiiska ku jirta wاlmukaafa'aةu fi اlxoriya iyo inay xagga xoriyadda isaga dhigmaan xor iyo xor inay yihiin falaa yuqtalu lxuru bilcabdi nin xor ah hadduu addoon dilo loo dili maayo ilaan markaas kuf isuma aha xagga xorriyadda xor iyo xor waa inay ahaadaan wa amaa baqiyatu lawsaaf tilmaamaha labadaas ka soo haray falmuslimuuna kulluhum calaa xaddi sawaa muslimiinta oo dhan waa ka wada siman yihiin faman qatala qofkii dila ow qataca arafan ama xubin gooya mutacamidan asagoo ka saa xadgudub falahum an yaqtasuu minhu waxay xaq u leeyihiin inay ka qisaastaan bishardi almumaahalati fi lcudwi laakiin xubinta uu gooyey xubin lamida waa in laga goynaa xubinta uu gooyey xubin udhiganta waa in laga goyna oo tusaale ahaan haddii uu faryarey gooyey suul in laga gooyo lama ogola faryarey hadduu gooyo faryareydaas waa in laga gooyo gacanta uu ka gooyo hadday midig ahayd waa in midigta laga gooyo faryaraydeeda ee xataa tanbiixda loo gooy maayo marka almumaahala waa inay jirto laa farqa bayna asaqiiri waalkabiir wax farqiya ah ma laha yaraan iyo weynaan asagoo nin weyn ah wiil yaroo siddeed sano jira hadduu dilo cudwaanan uu u dilo waa loo dilaa wa bilcagsi sidoo kale haddii isagoo yar uu dilo nin weyn asna waa looga qisaasaa wadakaru bilunha waa bilcagsi asagoo nina hadduu gabar dilo waa looga qisaasaa gabarna haddii nin disho waa looga qisaasaa wa bilcagsi cagsigii baa saas waay marka dakar hadduu unha dilo waa looga qiyaasa cagsiguna wuxuu yahay unha haddii dakar ay disho waalcaalimu biljaahil nin caalima nin jaahil hadduu dilo waa loo dilaa washariifu bilwadiic nin sharaf leh nin miskiin ah oo wadiica hadduu dilo waa loo dila asna waalkaamilu binnaaqis nin kaamil ah nin naaqisa ah hadduu dilo waa loo dila asna kalcagsi fi hadi umuur waxaas oo dhan waa isku mid qowluhu sala allahu alay wasalam wayascaa bidimatihim adnaahum yacni wuxuu la jeeda ana dimata almuslimiina waaxida dadka muslimiinta ah ammaankoodu waa hal famata stajaara alkaafir biaxadin min almuslimiin nin gaala ah haddii nin muslimiin qof muslimiinta ka mida uu magan galo fa ajaarahu oo markaas uu magan geliyo wajaba calaa baqiyatihim dadka kale waxaa waajib ku ah ta'miinahu inay badbaadiyaan ilan qofkaasaa magan geliyey kamaa qaala tacaala wain axadu min almushrikiina istajaaraka axad gaalada ka mida hadduu ku magange magangelye hadduu ku weydiisto axad gaalada ka mida hadduu magangelye ku weydiisto fa ajirhu magangeli xataa yasmaca kalaam allah si uu hadalka ilaahay u maqlo uma abliqhu ma'manah kadibna meeshii uu ku badbaadaya gaarsii markaas kadib ka soo laabo falaa farqa fi haada bayna ijaarati shariifi alra'iis wa bayna axadi innaas haddaba magangelyadaas farqi kalama laha nin shariifa oo ra-iisa inuu magangelyadaas siiyo iyo qof shaksiga caadi inuu magangelyadaas siiyo isku mid wa qowluhu sala اllah alay slam hadalka nabigu yuri wayaruddu calayhim aqsaahum ay fi taamiini magangelyadaas midka ugu shisheeyana waa inuu dhaqan geliyo wa kadalika waxaa la mid a ishtiraaku ljuushi maca saraayaahu ciidamadu ciidamada ilaalada ah waa la wadaagaan allatii tadhabu saraayaadkaa soo baxaa asaraaya waa jamcu sariyatin waana ciidanka ilaalada loo diro ciidanka badankiisu meeluu iska jooga ciidan ilaalaha la diray xoogaa khaniimaha ay soo heleen keligood iskama laha ciidankan meesha fadhiyana waa la leeyahy waa inay waxuga keenaan allatii tadhabu oo tego fatuqiru wax soo wax soo weerare ow taxrusu ama wax ilaaline famataa hanima aljeyshu ciidanku hadduu khaniimo helo ow hanimat ixda saraaya ataabica liljeysh ama ciidankaas ilaalada ah mid ka mida haddii khaniimo ay soo hesho oo ciidanka ka tirsan ishtaraka aljamiicu fi lmaqnam dhammaantood qaniimadaas waa isla leeyihiin walaa yakhtasu biha almubaashir qofkii shaqadaas soo habtay soo qofkii shaqadaas soo qabtay keligiis iskama laha liannahum kulluhum mutacaawinuuna calaa muhiimatihi maxaa yeelay shaqadooda gacan bay isku siiyeen wa qowluhu sala allahu alayh wasalam uu yihi wahum yadun calaa man siwaahum ay yajibu calaa jamiici almuslimiin muslimiinta waxaa waajib ku ah dhammaantood fii jamiici anxaa'i ilardi an yakunuu yadan calaa acdaa'ihim inay colkooda ay u midaysnaadaan inay hal meel uga soo wada jeedaan wahum yadun calaa man siwaahum cidda ayaga ka soo hartayna hal meel bay uga soo wada jeedaan bilqowli walficli iyo walmusaacadaat gacan isisiin iyo walmucaawana in la isugu kaalmeeyo fi lumuuri alxarbiyati wixii dagaal ku saabsan walumuuri aliqtisaadiyati wixii dhaqaalo ku saabsan walmudaafaca bikulli wasiila iyo isdifaacidda wado kasta la isku difaaco facala almuslimiina muslimiinta an yaquumuu bihadihi alwaajibaat waajibaatkan waa inay u dhaqaaqaan bixasabi istiaacaatihim hadba intay awoodaan liyansurahum allahu si ilaahay uu gargaaro wayucizahum oo uu u siiyo galabo wayadfac canhum bilqiyaami biwaajibaati aliimaani cudwaana alacdaa ilaahayna ayaga uu ka difaaco cudwaana alacdaa cadowga soo xadgudbitaankiisa uu ka difaaco bilqiyaami biwaajibaati aliimaani waajibaadka iimaanka u istaagidda ay u istaagayaan sababteed fanasaluhu tacaala an yuwafiqahum lidalik wa qowluhu sala allahu alayh wala ali wasalam uu yihi walaa duu cahdin bicahdi ay laa yaxilu xalaal maha qatlu man lahu cahdu min alkufaar gaalada qof ka mid a ah oo heshiis lagula jiro bidimatin in magangelyo la siiyey ow ammaanin ama ammaan in la siiyey ow hudnatin ama heshiis in lala galay فإنه لما قال markuu laa yuqtalu muslimu bikaafir ixtaraza nebigu wuxuu sheegay bidikri taxriimi qatli lmucaahad qofka gaalka oo heshiiska lagula jiro dilkiisa inuusan xalaal لألا lianlaa الذان adaan qof malaynaa si uusan u malaynin jawaasahu ay jawaasu qatli lmucaahad qof mucaahad in la dili karo inay bannaan tahay si uusan qof ugu malaynin can camr bni shucayb can abihi can jaddihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wala ali wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi camri bnu shucayb can abihi can jaddihi in badan marka kutubta xadiiska waa lagu arkaa camri bnu shucayb can abihi aabihi shucayb ibnu muxamed aabiis marka waa muxamed can jaddihi awowgiisna waa cabdullaahi bni camr ibn اlcaas marka camr ibni shucayb ibni muxamed ibni cabdillaah ibni camr ibni alcaas ninka saxaabiga oo xadiiska warina waa cabdullaah ibni camr ibni alcaas waxaana ka warinaa wiilkiisii muxamed ahaa wiil uu dhalay oo shucayb ah marka camr ibnu shucayb can abiihi aabihiis oo shucayb ah can jaddihi shucaybkaasa wuxuu ka warinaa awowgiis oo cabdillaahi ibni camr ibni alcaas ah ilaan shucaybkan aabbihiis moxamed isagoo yarow dhintay awowgiisaa soo korsaday cabdullaahi bni camr ibn ilcaas marka waxbuu ka wariyaa anna rasuula allaahi sala allahu alay slam qaala wuxuu idhi man tadababa qofkii dhakhtar iska dhiga walam yuclam minhu tibbun oo dhakhtarnimona aan lagu ogeyn fa huwa daaminun wuxuu halleeya waa korkiisa waa laga rabaa rawaahu abu daawuud waannasaa haada alxadiidu yadullu bilafdihi xadiiskan lafdigiisa wuxuu tusinaa wa faxwaahu iyo waxa lafdigiisa laga fahmaa calaa annahu la yaxilu inaysan xalaal u ahayn liaxadin qof an yatacaaطaa inuu gacanta la galo sinaacatan min asinaacaat farsamo farsamooyinka ka mid ah wahuwa laa yuxsinuha isagoo aan noqoonin sawaaun kaana diban ama dhakhtarnimo ha ahaato aw kayrahu ama wax kala ahaadeen wa anna man tajaraa calaa daalika qofkii laakiin ku dhiirada oo ku madax adeega fa huwa aasimun waa dembiile wamaa tarataba calaa camalihi hawshaas uusan aqoon oo uu gacanta la gala wixii ka dhashana oo min talafi nafsi naf inay ku baxda ah ow cudwin ama xubin qofeed inay ku tagta ah ow naxwiima wixii la mida fa huwa daaminu lahu waxaas ku baxay isaga korkiisa waa laga rabaa wamaa akhadahu min almaali wixii lacaga oo uu qaatay fii muqaabalati tilka sinaaca oo uu ku qaatay farsamadaas alatii laa yuxsinuhaa oo uusan oqoonin fa huwa marduudun calaa baadilihi ninkii bixiyo waa inuu celiyo oo tusaalahaan isagoo aan dhakhtarahayn wuxuu qaliinan gelaa mana yaqaano wuxuu ka qaatay boqol dollar qofkii xubintii uu yidhi qalliinkan ku samaynaa waa ka baaba'day laba shayba marka waa korkiisa boqolkii dollar uu qaatayn oo inuu soo celiyo xubintaanna diyadeedii baa laga rabaa liannahu lam yubdilhu maxaa yeelay ninkaan lacagta kuma bixin ilaa bitaqriirihi isagaa kadiyey oo wuxuu isaga dhigay inuu dhakhtar yahay wa ihaamihi iyo inuu asaga uu iska dhigay oo uu u malageliyey annahu yuxsin inuu si fiican u yaqaan wahuwa laa yuxsin mana yaqaan fayadkhulu fi lqishi wuxuu soo hoosgelaa qishkii waman qashanaa falaysa mina wa milu haada waxaa la mida dhakhtarka albannaa ninka fuundiga ah oo guryaha dhisa ama injineerka ninka guryaha dhisa waa la mid wاnnajaar ninka farsamayaqaanka ah waa la mid waalxadaad ninka birta tuma waa la mid wاlkharaas ninka kobaha sameeya waa la mid wالnasaaj ninka dharka sameeya waa la mid wanaxwuhum wixii soo raaca miman nasaba nafsahu oo naftiisa usoo taajiyey lidaalika arrinkaas muuhiman isagoo iska dhigaa annahu yuxsinu sunca inuu farsamadaa si fiican u yaqaano wahuwa kaadib waana beentiis waa la mid hadduu yidhaahdo guriga waa dhisi aqaan isagoo aan dhisi aqoonin wixii ku halaaba waa korkiisa wa mafhuumu lxadiidi xadiiska mafhuumkiisu wuxuu yahay xadiiska manduuqiis waa fahnay soo ma aha qofkii asagoo aan farsamo aqoonin yidhaahda waa aqaanaa wixii hallaabo waa korkiisa mafhuumka xadiisku haddaba muxuu yahay mafhuumka xadiisku wuxuu yahay qofkii yaqaana farsamadaas asagoo tacaddi aan samaynin xadgudub aan samaynin tafriidna aan samaynin oo gaboodfalna aan samaynin wixii ku halaaba korkiisa maaha waa hadduu yaqaan laakiin mafhuumulxadiis waa saas marka ana adabiiba ninka dhakhtarka alxaadiq ee shaqada si fiican u yaqaana iyo wanaxwa wixii la mida idaa baashara hadduu gacanta la galo walam tajni yaduhu gacantiisuna dembi aysan geysan watarataba calaa dalika arrinkaasna uu ka dhasho talafun inay naf ku tagto ama in xubin ay ku tagto falaysa bidaaminin korkiisa waxba lagama rabo waxba lagama rabo qofkaas laakiin waxaa laga maarmaan ah markuu dhakhtar xaadiqa yahay ka bacdigeed tafriidna inuusan samayn tacadina inuusan samayn tacadina waa inuusan samayn oo loola jeedo waxaan loo ogolayn waa inuusan samayn tafriidna waa inuusan samaynin wixii laga rabay inuu sameeyo hadduusan samayn baa tafriid la dhahaa waxaan loo ogolayn inuu sameeyana waa tacaddi qofkan marka saalada uu saaran yahay howlna in loo qabtaa laga rabaa tafriidna in laga ilaaliyo waxaan loo ogolayn in lagu sameeyo lama rabo wixii loo baahnaana waa in loo sameeyo wixii loo baahnaa haddaan loo qabanin ee meeshaas ay wax noqdaan waa korkiisa ilaan tafriid buu sameeyey waxaan la ogolayn hadduu ku sameeyana tacadi buu sameeyey waa korkiisa marka abiib xaadiqana waa inuu yahay tafriidna waa inuusan samayn tacadina waa inuusan samayn intaas kabacdi wixii dhacaa falaysa calayh liannahu maaduunu fiihi maxaa yeele waa loo ogolaaday hawshan inuu galo min almukalafi qofkii mukalafkahabaa u ogolaaday oo weliyuhu ama weligiisa u ogolaaday fa kullu maa tarataba cala alma'duuni fiihi wax kasta oo ka dhasha wixii qofka loo ogolaa fa huwa gayru madmuun damaano qaadi maayo laakiin bishardi tacadii tafriid waa inuusan jirin qofka alaab kuu dhiibtay wuxuu ku yidhi yahay inaad haydo sow ogolaanshihiisa ma aha ogolaanshihiisa ku haydaa tacadii tafriid adoo aan samaynin baa nin intuu kuu yimid qora kuu qabto kaa qaatay korkaaga maaha laguma laha ilan tacadina ma aadan samayn tafriidna ma aadan samayn laakiin tacadii tafriid haddii aad samaydo waa korkaaga wamaa tarataba calaa gayri dalika alma'duuni fiihi wixii lagu ogolaado waxaan ahayn wixii ka dhashana fa inahu madmuum wayustadallu bi hada arrinka waxaa loo daliishanaya xadiiskan calaa ana sinaacata tibi farsamada dhakhtarnimada min alculuumi annaafica inay ka mid tahay culuumta nafciga leh almatluubati sharcan wa caqlan ee dadka muslimiinta ah laga rabo inay la yimaadaan sharciguna saasuu amray caqliguna waa saas wallahu aclam halkaas ka joogo